بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وxaبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu kusoo guda jirnay شharxii mتن تحفة الأطفال والغilman للشhيkh سulayman الجمزوري رحمة الlahi عaليهi baabkii baabu أqساam الmd waxaynu kusoo sheegnay baabkaasi in adinku raxmat الlahi عalيh inuu ku sheegay midku inuu u qeybsamo laba أصli iyo farci midka luqatan iyo isilaaxan unu soo sheegnay midka asligaa ah, iyo midka farcigana waa kasoo waa maxay hayde wuxuu kusoo sheegay bilowga baabka inuu midku asli iyo farci uu qeybsamo midka asliga ah ayaynu kasoo hadalnay tacriifkiisa waxaana uu tacriifka naadinku raxmat ullaahi caleyh usoo sheegay inuu saddex qaab ood midka asliga ah ama midka abiiciga aad ku garan karto wuxuu sheegay kow midka abiicigaa ama midka asligaa kuma qotomo wax sababa oo in miqdaarkiisa xarakatiinka in la jido kuma qotonto ama uma baahna in la helo sabab laba midka abiicigaa isaga la-aantii iyo miqdaarkiisa lama heli karo maxay hede xuruufulmid oo xuruufulmidka aynu soo sheegay saddex xaraf alyaa sakin almaksuuru maa qablaha iyo alwaaw saakina alwudu maa qablaha iyo alأlif saakina almaftuux maa qablaha arrinta saddexaad aad ku garan karto midka طabiicigaa waxa weeyaan oo weliba arrin aada u fudud ah oo qof walba micyaarkaasi uu ku garan karo midkani ma asliba mise waa farci waxa weeyaan waxaad eegeysaa xuruuful mid marka aad aragto xarafka ka dambeeya kulli hadaad xidhiso xaraf unbaa ka dambeeya xarafkaa ka dambeeya waxaad aragtay wow reeban oo dama ay ka horeyso xarfumadkii maala ya reebanoo kasra ay ka horeysa alif reebanoo fatx ay ka horeyso xuruuful madka oo shuruudoodii wata xarafka ka dambeeyaad eegeysaa hadduu xaraf ka dambeeya hamze uu noqdo sida jaaa siia suu-un ama uu noqdo sukuun sida taclamuun alaana oo kale hadduu labadaa midkood noqdo midku abiici ama asli maahe waa farci hadduu labadaa keyrkood noqdana waa farci maanta waxaynu ka bilaabaynaa markaa midkii farciga ahaa iyo waxa uu yahay wuxuu naadimku raxmat ullahi calayhi wاlآakharu اlfarciyu mawquuf calى sababka hamzi aw sukuuni musjala xuruufuhu ثalaaثaة faciiha min lafظi waayin wahya fii nuuxiiha wاlkasru qabla اlyaa qabla اlwaawi dm شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا xuley naadimku raxmat ullaahi caleyh wاlآakharu اlfarciyu wاlآakharu ka kale laba qaybood buu soo sheegay walmadu asliyun wa farciyun buu kii asligana waa ka soo hadlay markaa farcigii buu ka hadlay wاlآakharu ka kale alfarciyu alfarciyu farci weeyi ama walaakharu ka kale ee alfarciyu farciga ah midka kale farciga mowquufun mid ku qotomo weeyaan calaa sababin sabab ku qotoma ka hamzin hamza oo kale ka hamzin hamza aw sukuunin ama sukuun musjala ay mutlaqa aan la kala qaadqaadin wuxuu ka hadlayaa midka farcigaa midka asliga haddaynu soo baranay midka farcigaa muxuu yahay ayuu maanta ka hadlaya midka farcigaaka wuxuu yihi waa ka ku qotoma sabab ama hamza ama sukuun yacni midkan farcigaa saynu hore usoo sheegnay midka asligaa waxyaalihii lagu geran waxaa ka mid aha inaan hamze iyo sukuun ayna ka dambeyn haddii hamze iyo sukuun ka dambeeyaan farci buu noqonaya waa tii uun oo ta'kiida midka farcigaa haddii xuruufulmed marka aad aragto xuruufulmed haddii hamze ama sukuun ay ka dambeeyaan amaba ay la kulmaan dho haddii hamziya sukuun xuruuful ay la kulmaan midku abiici waa ka tegayaa wuxuu noqonayaa markaa farci buu noqonaya ama midku asligu waa ka tegaya farci buu noqonaya xaruufulmid saddexdii xaraf oo uu sheegi doono halkan beyt ku xigan uu sheegi doono haddii hamze iyo sukuun ay la kulmaan midka waxaad ku xukuntaa mid alfarci farci buu noqonayaa miqdaarkii abiicigii waa laga kordhinayaa oo farci taasaa laga wadaa waynu arki doonaa insha allahu tacaala hamzaha iyo sukuun halka uu leeyahay ka hamzin aw sukuun kaaftani waxaanu leena waa zaa'ida oo tashbiih odhan mayno ka hamzin hamze oo kale aw sukuun ama sukuun oo kale odhan mayno waxaan leena ka hamzin hamza aw sukuun ama sukuun waayo midka abiicigaa ah waxaa farci ka dhiga labadaas sababoodun waa hamze iyo sukuun idan xuruufulmid haddii hamziya sukuun ay la kulmaan midkii way ka kaxaynayaan asalnimadii oo waxay u kaxaynayaan farcnimo hamzadu marka ay xuruufulmid la kulanto saddex qaab ayay ula kulantaa sukuunku marka uula kulmana laba qaab ayuu ula kulmaa waa halka uu leeyahay musjalaa iyo mulaqa iyadoo la kala qaaday saddex qaababka ay hamsadu ula kulmaysa iyo qaababka ay sukunku ula kulmayaba hamsadu xuruufulmid marka ay la kulanto saddex qaabba ula kulantaa saddexdaa qaab waxa weeyaan inay xarfmidkiiba ka horeyso oo xarfmidkiina uu ka dambeeyo sida aamanu a hadda aliftii hamsadii baa ka horeysa iman hadda yadii hamsadii baa ka horeysa utii hadda udii waxaa ka horeeya hamsadii baa ka horeeya waa qaab koowaad qaabka labaad inay xarfumidkii ka dambayso kelmadna ay ku wada jiraan sida jaaa siia iyo suuun hadda amzadii way ka dambaysaa jaaa aliftii way ka dambaysaa kelmadna waa ku wada jiraan siia ama si hamzadii way ka dambaysaa yadii kelmadna waa ku wada jiraan suuun wawdii bay hamzadu ka dambaysaa kelmadna waa ku wada jiraan waa qaab labaad qaabka saddexaad inay ka dambayso laakiin laba kelmadood ay ku kala jiraan xarfumidkuna kelmad uu ku jiro hamzaduna kelmad ay ku jirto mثلا ya ayuha ya aliftii ya bay ku jirtaa hamzadiina ayuha bay ku jirtaa mثalا qaluu in oo kale qaluu in haadani o kale hadda wudii kelmad bay ku jirtaa oo qaaluu inna waxay ku jirtaa hamzadiina xarfu in bay ku jirtaa fii ummiha fii ummiha ya-di waxay ku jirtaa fii hamsadiina ummiha bay ku jirtaa idan hamsadu saddexdaa qabayay ula kulantaa xarfumedka inay maxaa hayday xarfumedkii ay ka horeyso oo xarfumedkii macnaha uu ka dambeeyo inay xarfumedkii ay ka dambeyso oo ay kelmad ku wada jiraan iyo in ay ka dambeysay laba kelmadood ku kala jiraan waana saddexdaa qaab bay ula kulanta sukuunkuna saddex qaab laba qaab buu ula kulmaa xarfumedka oo waxa weeyaan sukuunku inuu noqdo xarfmidka la kulmay sukuun asliya bimacnaa labada xaladoodba sugmaya fi xaalaة اlwaqfi iyo fi xaalaة اlwasf iyo inuu noqdo sukuun caarida oo huwa اladii yacridu lilwaqfi faqad oo xaalada waqfiga uun soo darsaya sukuunka asliga ah maala alana oo kale alana ama adaliin alana hadda xarfmidkii a ama aliftii raba fatxada ka horeysay xarfmidkii alifta ahaa waxaa la kulmay laam reeban oo sukuun labada xaaladba sugmayo alan iyo in sukuunkaasi uu caarid uu yahay sida taclamuuna ama alcaalamiin alcaalamiin hadda ya-da sukuunkii ayaa la kulmay laakiin sukuunkaasi waa sukuun caarida oo waxa weeyaan fi xaalat اlwaqfi uu soo darsaya alcaalamiin markaan xidhinayana alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin الraxmaan waa dhacaya marka sukuunkaana sukuun caarid ayaa la idan hamzada iyo sukuunku waa labada xaraf ee ka dhiga haddii ay la kulmaan xarf midkii mid farciya shan qaabna way ka soo baxaysaa marka ay la kulmaan xuruufulmid saddex qaabna hamzada ayay maxay hayde ayaa kula kulanta xarfmidka laba qaabna sukuunka muduuda farciga ee mashhuurka ama macluumka ah kuwa mulxaqaadka waynu sheegi doonaa muduudka farciga waa afartaa waa shantaa nooc saddexda hamsada saddexdeeda qaab ka soo baxaya iyo labada maxay hayde ka soo baxaya sukuunka oo aynu ku arki doono baabu marka aynu marayno insha allah axkaamulmid aynu kala baran doono shantaa qaab saddexda qaab ee hamsadu ay la kulanto iyo labada qaab ee ay ula kulanto sukuunka ula kulmo idan waatuu ka hadlay walaakharu ka kale ee alfarciyu farciga ah waa kii labaad qeybtii labaade mawquufun midkaa farciga ah wuxuu ku qotomaa calaa sabab sabab in la dheereeyo sabab bay u baahan tahay ka hamzin hamza iyo aw amase sukuun sukuun musjalaa ay muطlaqa isagoon hamzaha iyo sukuunkaa la kala qaadin hamzahaasi saddexdii qaab aan loo kala qaadin ma kelmad ma horuu ka galay ma xagga dambe meelbuu kula kulmay ma xagga ka galo laba kelmood bay ku kala jiraan sidoo kale sukuunkiina aan la kala qaadin sukuunkaasi mid asriyo labada xaaloodba sugmaya mid caaridoo fi xaalat lwaqfi un sugmaya musliaa taasuu ka wada iyadoo la kala qaadin kadib waxaa ihi xuruufuhu medka xuruuftiisu oo xuruufulmed alaaatun saddex wey facii ka weele haa saddexdaa ka weele min lafdi waayin lafdiga waayin oo waawdii iyo aliftii iyo adi waa maxay haydeen saddexdaa xaraf xuruufulmed xuruufulmad baa la dhaha limtidaadi asawti biha wa yani qabuuliha liltatwiil yani waxaa codka ama codkay la dheeraataa oo yaa baynu leenahay nuuxii haasaynu arki doono waa yuqaalu xuruuf alliinna waa la dhahdaa liannaha takhruju bisuhuulati wacadami kulfatin cala اllisaan sidoo kale waxa la xuruuf aljawfiya لأnnaha تkhruج min الjawf sidoo kale waxa لأnnaha xuruuf xuruuf الhawaaئiya baa la dhaha لأnnaha tanqaطicu aw yanqaطicu sawtuha bqiطaaci الhawاء waxaa la dhaha xuruuf alcila lita'awuhi اlcaliili biha xuruuf اlkhafiya baa لأnnaha تkhfى fi الsawt magacaantaas leedahay xuruufo xuruuftiisu midka ثalaaثaة saddex weeye facii ka weele haa xuruuftaa saddexdaa waxaad ka weelaysaa min lafdi waayin lafdiga waayin xaggii ka weele wahya xuruuftaasi majmuucat bishuruuiha ama ijtamacat bishuruuiha maca shuruuiha iyadoo shuruuddeeda wadato waxay ku kulantay fii qowlihi tacaala nuuxiiha nuu waa awodii oo shardigeyga wadato waa ina dama ka horeyso xi waa yadiyo kasra ay ka horeyso ha waa aliftiyo fatxa ay ka horeyso kelmadda fii suurati maxay hayde tilka min anbaai اlgeybi nuuxiiha ay ku kulantay fii suurati huud sidoo kale waxaa ku kulantay fi qowlihi tacaala wauutiina alcilm wauutiina fi suurati naml wauutiina uutiina waa calaa hada nasq qaabka ay nuuxiha u taala ayuu yaalaa uudii baa horaysa ku xigta aliftii ayaa ku xigta kadib waxa uu sheegayaa biid ku xiga shuruu shuruuطu xuruuf almad wuxuu uhi walkasru kasro qabla alyaai ya horteed ahaaday ama ya horteed ku sugnaaday iyo wadamun damo qabla alwaawi wow horteed ku sugnaaday sharطun sharطi weeyi fii xuruufi اlmid xuruuf اlmid marka ay udii ya ay noqonayaan waxaa loo shardiyaa inay ya waxaa ka horeeyana uu kasra yahay wuda waxaa ka horeeyana inuu yahay dam wa fatxun fatxa yultazamu lalaazimi qabla alfin alif horteed ama wa yultazamu waxaa lalaazimi fatxun fatxo qabla alfin alif horteed oo alifin askanaha lidaruurat ashecr shuruudi shuruud xuruuf ilmid ayuu sheegay xuruuf ilmid waxaa u shardiya in ya-du an takuuna saakina wma qablaha maksuur wاlwaaw an takuna saakina wma qablaha madmuum wاlأlifu an yakuna ma qablaha maftuux watakun asaakina waxaa latiifo ku jirtaa wuxuu ihi wlkasru qabla اlya wlkasru kasro qabla اlya ya horteed ku sugnaaday iyo wadamun damo qabla alwaawiga horteed ku sugnaaday sharun shardi weeye oo xuruufulmid labadaa xaraf ma noqon karaan ilaa shardigaa la helo wayultazamu buu ihi waxaa la laazimi fatxun fatxo qabla alfin alif horteed ya-dii iyagu wuxuu ihi waa shardi markay xuruufulmid noqonayaan waa in shardi shuruudda ay helaan ama alif iyada wuxuu ihi waxaa loo laazimi fatxo waxa uu leeyahay aliftu xarfumid mooyaane wax kale ma noqoto alifta reeban xarfumid mooyaan wax kale ma noqoto laakiin yadi yawdu xarfumidna waa noqdaan xarfuliinna way noqdaan sida aynu beydka ku xiga arki doono saasuu leeyahy markaa wayultazamu qabla alfin fatxun waliinu liin xuruuf alliin buu ka hadlaya waliinu liinku minhaa xuruuftaa saddexdaa xaalu ka ahaaday xuruufulmid xaalu ka ahaaday alyaau ya weeyi iyo wawaawun waweeyi sukinaa la reebay goormay laakiin noqonayaan ilan marka horeba xuruufulid markay ahayeeba way reebnaayeen goormay xarfulid noqonayaan in uclina waa haddii la iclaamiyo oo la muujiyo infitaaxun fadxoobid qabla kullin mid kastaoo ka mida min alu'yaai walwaaw xuruufuliin waxa weeyaan laba xaraf oo waa ya iyo waaw ya iyo waaw waxay noqdaan xarfuliin haddii ay reebnaadaan waxa ka horeena fadxisayay ama haddii ay reebnaadaan oo shuruuddii aynu soo sheegno ya-du waxa ka horeeya maksuur noqdo udu waxa ka horeeya inuu mamnuuc noqdo markaasi xarfumid bay noqonayaan amaa liinka waxay noqonayaan haddii labadooduba ay reeban yihiin labadooda waxa ka horeeya inuu fadxisan yahay maalan khawf khawf hadda uudu way reeban tahay fadxa ka horeysa waa xarfuliin xarfumid waxay noqon lahayd haddii maxaa hd ka horeeya uu yahay madmuum sida fakhuur oo kale yadiya tusaale beyt beyt haddii yadi way reeban tahay fadxa ka horeysa waa xarfuliin baynu leenahay haddii kasra ay ka horeysa xarfimad noqon lahayd id axsana b oo kale b beytna waa xarfuliin yadaasi bna waa xarfumid idan liinka xuruuftiisu waa laba xarafoo kamida ah xuruuftii midka oo waa ya iyo waaw waana reeban yihiin shardiga waa inay reebnaadaan markay xarfuliin noqonayaan reebnida waa ka wada samayiin xurufulmedba way reebnaayeen laakiin waxay kaga duwayeen xuruufulmed markii ay noqonayeen kuwan xarfuliinka marka ay noqonayaan waxaa ka horeeya labadoodaba fadxiisan waliinu liinku minhaa xuruufta xaaluu ka ahaaday xuruufulmed alyaau ya weeyi iyo wawaawun waweeyi sukinaa la reebay labadoodaba in infitaaxun in uclina haddii la iclaamiyo infitaaxun fadxoobid qabla kullin min alyaai walwaaw mid kasta hortii oo ya-dii yahuuda ka ahaaday markaa xaggii in uclina ma odhanayna in infitaaxan waayo inta shardiyada ma daba dhici karo mubtada waa in lasoo qadaro ficil uu fasirayo maxay hayde jumlada soo socota dhexdeedu ay fasirayso oo uclina oo kale wain axadu min almushrikiina stajaaraka ay wain istajaaraka axadu min almushrikiina stajaaraka kale مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل واللين إذن halkaa wuxuu naadinku raxmat ullaahi calayhi uu ku dhameeyey midka labadiisii qaybood oo ahaa mid asliya inuu midku u qeybsamo laba mid asli iyo farci midka asligaa waynu soo sheegnay oo waa midka aan maxay hayday kow horta wax sababa aan ku qotomin isla markaana isaga la-aantii aan xuruufulmed la heli karin sidoo kale medka asliga waxa weeyaan marka aad aragto xuruufulmed haddaan hamsiye sukuun daba dhicin labadaa xaraf haddayna daba dhicinoo xuruuftaa kale lix iyo labaatanka soo hadhay xaraf ka mida uu daba dhaco medka ku jira abiici buu noqonayaa medka farciga waa kii labadaa sababood maxay hayde eh, ama labada qaab eh, labada xaraf ay daba dhacaan hamze iyo sukuun ay la kulmaan eh, hamzada waxaa la arkay iyadoo xagga hore marta markaa daba dhacaan odhan mayno haddii hamziya sukuun ay la kulmaan xuruufulmed wuxuu noqonayaa medku abiici waa ka tegayaa farci buu noqonayaa medka abiicigana waxaan ujeedaa medka farcigaa waxaynu si faahfaahsan ugu baran doonaa baab axkaamilmed khulaasatan medka xuruufulmed waa saddex siduu sheegin adinku raxmat ullahi caleyh alif الساكنة المفتوح ما قبلها الواو ساكنة الوضوم ما قبلها الياء ساكنة المكسور ما قبلها xuruufta xuruufulmid waxaynu leenahay midka طabiicatan ugu jira ama asaalatan ugu jira midda طabiici baa la dhaha xarakataana weeyaan miqdaarkiisu oo miqdaarkaa lagamana kordhinayo lagamana yaraynayo qofka haddaan maxay hayde khalal طabciya ama طabiicadiisa una ku jirin miqdaarkoogaa lagama kordhiyo ilaa laba sababood la helo mooyaan labada sababood waxa weeyaan inay xuruufulmad hamze ay la kulanto ama sukuun haddii hamziya sukuun xuruufulmad ay la kulmaan abiicigii waa ka kaxaynayaan waxayna u kaxaynayaan ilaa mad alfarci madfarciyuu noqonayaa waxaynu sheegnay hamzada in saddex qaab ay ula kulanto xuruufulmad saddexdaa qaab saddex midoo farciga ka soo bixi doona hamze sukuunkuna inuu ula kulmo laba qaab ama laba noocu noqdo marka ula kulmayo labadiisaa noocna waxaa ka soo bixi doona Eh, laba mid oo farciya muduuda farciga waxay noqon doonaan shan mid ayay noqon doonaan liinka oo kale ayuu sheegay liinku waxa weeyaan ow reeban iyo ya reeban oo fatxa ay ka horeyso halkaa waxay noogu dhammaaday baabu aqsaam almid waxaynu insha allahu tacaala baabka ku xiga oo baabu axkaami almid aynu ku qaadan doonaan jilsada soo socota baabkaasoo uu kaga hadlo nidaamku raxmat ullahi calayhi muduud alfarciya iyo miqdaarkoogii iyo madaahib alquraa'i fiiha wailaa hunaa naktafi wasubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk